gaari doonana waa khata aada odhan lahaydeenna khata mie waan ognahay meeshaan ruux ku dhimanhayo gaalka baan u soconne meesha inuu marnaba maanta aan gaal la dilaynin biduuni muslimin ina cabdilxasan baa lagu eedeeyey muslimiin baad laysaa wuxuu ihi muslimiintaan aan laayo iyo gaaladu waa waraaq iyo galkeed buui waa waraaq iyo bakshadeed waraaqdii maad akrin kartaa adoon bakshadii jeexin sheekhiisa sheekh maxamed saalax buu u diray fariinta qolyahan anugu ila socda ama miyiga iska degane muslimiinta waxba ma geysta buuri nimanka laguu sheegi waa niman derbi iyo deyr waa gaalo ah buuri gaalaen lama gaadi karo buuri ilaa nimanka aan mara mooyeen wa mihaalu dalika ka barqiyatin fii darfin sida waraaq dhanbaa laguu soo diray oo ku dhex jira bashad weeye buuri waraaqdan ma akhrii kartid hee ilaad jeexda hee bakshada nimankan waa bakshad buuri yaa imaama almu'miniin yaa isan lagu hoos qarin axnaaf waxay qabaan marka lala halgamahayo muslim wax ku noqda ama xabad ay ku dhacdo ama gantaal ku fokado ama bm u ku halgaadmo xaggana aan ogeyn meesha inay muslimiin joogaan ama wax ku noqon hayaan laa diyata walaa qisaasa walaa kafaarata fi sabi hore u socda lianna haaulaai qad maatuu waqutluu limaslaxati ljihaadi fii sabiili اllah wadaadihii soomaaliyeed ee xamar ku shiray niman madhabka xooga badan tilmaamay ma jirin shaaficiiiy mxu ah xanaabilo ummadda lagu lugooyey leanna qolyahan lagu kacsan yahay moogtahay madaahibta iyaga taageeri la sheegi maayo ayadoo sidaa tahay weliba madhabka axnaafta waxaa dooranaya sheekh mashuur xasan salmaan wuxuu leey waa qawiyun jiddan isagana sawaab ah taxqiiqa kitaabka alinjaad fii masail jihad busaa ku leeyahay fuqaha badan iyo mucaasiriina hawshaa dooranaya waxay leeyn waaqan xaaliga in madhab alaxnaaf la maro mayo jihaadba ma socon karaba haddii l waxaa laga kitaabtaya mxuu xanaabile iyo shaaficiy ummadday lugoyn hayaan ayib niman jihaadkii qarana ma ahayn axnaaf iyo maalikiya masalada ku fiican marka iska ilaali markaad nin ku kacsan tahay u soo guuri waxa madaahibta ay ka qabto waxba ku aleexinin weliba baxiga uu alimaam xusein alqaduuri uu ku fi kitaab atajriid uu ku markuu la niqaashay xanaabile iyo shaaficiy meeshuu dhigahay waxaa dhihi show sawaabkao dhan ba wuxuu ku kooban warka xanaafta lakin masla masale khilaafiya almujtahid aw almujaahid aw almuqalid hadduu doorto madhab axnaaf maadaa lahu maxaad ku leedahay adu waxaa tahay shaafici muqalid wa haadaa xanafiyun muqalid fi hadi almasala ka niqaash dhiig mag baa laga rabaa oo diyaa laga rabaa oo qisaas baa laga rabaa oo kana laga rabaa sheeko raqiisa wey ka niqaash masalada culamada miskiin arkay intuu umka ka soo guuray yidhi saas culimadu qabaan culimada qabta haddi waa culumadee war culamada qayb ka mid a qabta laakin waxbaad baasha qarinaya umada soo wada guuray umadda wada sheeg ayb sawaan waxaa siman oon kala qaad lahayn kaana yaqtulu bixadihi kasayfi wa naxwi aalada aad ruuxa ku dhufatay mid afkiisa wax ku dila ha noqdo xadku waa afke kasayfi wa naxwi aw bisiqlihi ama culays wax ku dila ka sindaani sida sindaanka sindaanku waa maxay waa dubahan weyn ee dhulka la qotomiyo ee wax lagu garaaco nimankan birta garaaca waad arateen midna kor bay ka keenaan midna waa dhardhaar fadhiya birtan dhardhaarka weyn taasa sindaanka la dhardhaarka hadda lagu dhufto noolaalmayso soo maaha afku kuma dilin lakin muxuu kugu dilay culays shiidaha laftiisa lagugu dhufto bas wey ayib iyo wa alqasaari ninka dharka bafteeya ushiisa ul weynoo dogab ah oo dharka lagu lalaabayo roogab ayaa jira oo nimanka qasaarinta qasaarinta waa nimanka muxuu ahaayey dharka dharka samayn jiray nimanka dharka tola dharka sameeya dharka habeeye nasjiga sameeya dharka bafteeya la odhan jiray geed weyn la eg muxua ka weyn oo dharka ku duubaan baa jiray geedka markuu kadharku ka dhammaado hadda waa arateen maaa la dhex geliyaa waa arateen maasha isheg ya tuubadan waraaqi iyo karton baa laga sameeya tuuba wareegsan dad qolyahan ulqiga qaataan oo ul dheeraadkan lagu soo duubaa waaraadka lagu duubaa taasoo kale oo geedoo weyn baa jiri jirtay markuu ka dhamaado ood isku xaraaqdaan wa laga intuu qaato inu madaxa kugu jabiyo marka taa culays bay ku dilaysaa laftirkeedu aw amsa biqadci nafasi canhu ama neefta kugu xidha ruuxi ruuxi xanuunkaad ku dhegtay naqaskeeda kudhegay ka waa dhintay aalado loo dhinta wey ruux haddee naqaska lagu dhejiyo waa dhintaa waa la cejiyey ka takriiqi sida biyo kubaktinti iyo walkhanqi sida ceejinta ama xamaqabashadii ayib aw bigayri dalik kalxariiqi sida gubidda dabbaad qabasiisi walilqaa'i ama kasoo tur min makaanin shaahiqin meel koraad kasoo turtay derbi baad kasoo turtay wa imsaaki alkhasyatan ama xiniyaha la qabto ruux labada xiniin baa lagu dhegay dhab haweenka ku laaya moogta iska ilaali shaayada xataa tukhrija aruux ilaa naftu baxdaba naftu baxda waagi hore dakastoomo ma jirin moogta iyo wax laba qabiil iyo sarwaal midnabe macaws baa la iska qaban jirna alaabtu waa iska walhan jiray oo lagugu boodo ma soo dhamaata oday waxaan xusuustaa oday muxuu oday duqoy hore soomaaliyada waayelo waa hore dhintay hadda islaam gaaban buu qabay markay isku dhacaan wuxuu odhan jiray iga xajiyey intaan marada xidhan hayo macaws intuu duduubo oo halkaa xiniyaha qoodhaha marsado iyo meeshaa dambe dhabarka soo gashan hayaa carruurta markay ceraan u artay say yeeli jireen timausa la dubo oo hoos la mariya in halkaa la gashin jiray ilaa uu saa yeelo wuxuu dhihi jiray iga xajiye markuu hagaajinay soo daaye markaas wada isgelinhayaa <laughs> waagi dambe wuxuu ihi soddon nin oo ree hebel iska celintooda hebel iska cel iga daran bu qoysa col lahaayeen oo dhib badnaa oo dagaal badnaa wuxuu leeyahay soddon nin oo ree hebela iska celi yaa ii dhaantay bu heble iska celi leanna soo beedo waxay ku dhaweyday qof muxuha xisaabtan bay qabanaysa asagoo caalin ba laga fujin xataa tukhrij aruux ilaa naftu baxdo waxaa kaloo kami lamida wasaqyi sumum alqaatilati aw alqataalati ama sunta wax sunta ruux siisa ood waraabisay oo u wa naxwi dalika min alafcaal iyo waxa wixii lamid waa qatli camdiya bima yaqtulu haaliban fa haadaa qatliga aan soo sheegnay idaa facalahu alqaatilu ninka qaatilka hadduu sameeyo shuruud baa kuu dhimani wa huwa baaliqun caaqil shadi kale wey alqastu walcilma bilcisma bima yqtl baalatin taqtulu haaliban wayanku alqaatilu caaqilan baaligan shuruu shan awey shardi lixaad baa kuu hadhay la soco wa huwa baaliqun caaqilun isagoo baaliqoo caaqila qaatilku shadi waa inuu baaliq yahay majnuunkii baa waxaa kaa baxay sabigii baa baxay caaqilkii jamaadaadkii majaaniintii baa baxay walmaqtuulu ka la dilana uu yahay macsuumun mid dhigiisu ilaahay la ilaaliyey mukaafihun u dhigmaa lahu lilqaatili wajaba alqawadu fiihi waa inuu mukaafi u yahay waa inay isku dhigmaan oo ninka wax dilay iyo ninka la dilay ay dhigaal isku yihiin oo isku geeri yihiin baa la muslimiin bimacnaa wada yihiin wajaba waxaa waajibi fiihi fi lqatli alqawadu qisaas baa waajibaysa wahwa qawadkuna waa maxay an yumakana waa in loo dhiibiyo loo suurageliyo awliyaa lmaqtuuli kii la dilay ee gacalkiisi min alqaatili kii wax dilay kii wax dilay baa lasoo qaban ahalkii qoyskii wax laga dilay baa loo keeni waa ka hebel hebel oo dilay wiilkiini hebel ama daysta ama dila ama diyo ka qaata ama cafiya laakiin inta dhabarka la marsado nala xaajooda xaajaan oga lahay maxaa xaaja aadi xaajadee horta bal khaa'inkii qaatilkaa keena oo tuuggii keena ummadda baaba'shay maye dhabarka duqay garcasa iyo mdhe mxuu ahayy indheergarad waxay ku sheegeen baa meesha soo fadhiisa war qaatilka horta la keeno malcuuniin wey oday duqyada ninka difaacahay waa malaaciin wey qoyska difaac o dhanna waa malcuunin way fi lisaani maxamed lacana allahu man aawaa muxditan wa ayu min qatli mxuu ahaay alanfus albari'a fain axabow hadday jeclaadaan dadkii wax laga dilay qataluu waa dilinhayaa ninkii wain axabow hadday jeclaadaanna akhaduu diyata wain axabow cafow ama diyay qadaan mag ama way cafii waxaana u khayroon ninka asagoo la dilay waxaa u dhaanta aakharihiisa in la cafiyo dhigiis haddii dhiigiisi la cafiyo ninkan qaatilka wuxuu qaaday dembigii ninkaasoo dhan buu la wareegahaya ninkaa dishay ee faasiqa ah ee kharibnaa ee laakiin weli moorada aan ka bixin dembigiisoo dhan baad la wareegaysa fa inahu yabu'u biidmihi wa idmi saaxibih lain basadta ilaya yadaka litaqtulanii maa ana bibaasitin yadiya ilayk liaqtulak inii akhaafu allah raba alcaalamiin inii uriidu an tabu'a biimi wa imika fatakuuna min asxaabi الnaari wadalika jaza alimiin warku saas wey nabiguna waa caddeeyey whal lahum an yacfuu can اdiyati bغayri rida اlqaatili dadka laga dilay ninka ma u bannaan tahay inay dilka cafiyaan an yacfuu can الdiya an yacfuu اlqatla waa dilka qisaasta ay cafiyaan can اdiyati inay qisaasta cafiyaan oy diya ku badashaan bغayr rida اlqaatil qaatilkun raalli ahayn ma odhan karaan dadkii ninka laga dilay annagu ma rabnee may qisaas ma rabnee diyaha nala siiyo waxba dilan mayno oo ninkaas ka noolaado oo asagu hadduu adduunka dhaafay walaalkii anagu dhaafin mayn laakiin mag baan rabnaa ma odhan karaan asagoon raalli ku ahayn kii wax dilay mise raalli ku ahayn fiihi khilaafun mashhuur xasan albasri iyo ibraahim annakhawi waxay ku tageen dadka wax laga dilay waxaa u furan keliya ima alqisaas wa ima alcafw diye ma laha qatliga camdiga ah ama waa qisaas ama waa cafw maxaa yeelay ilaahay diyada wuxuu ku sheegay fii qatli khata bay leeyihin ama ama waad qisaasan ruuxaani ama waa cafihi markuu dilku kas yahay oo uu maxdi yahay camdi yahay halkaas iyagu mareen jumhuurtana khilaafay mhm. alimaam abu xaniifa iyo maalik muwada waa inaga ku maray isagu wuxuu leeyahay ninka qaatilka camdiga ah waa la qisaasan waan la cafin karaa laakiin maalka diyada sugnaan mahay ilaa birada alqaatil ilaa birada alqaatil intaasay ku dareen oo way ogolyihin maalku inuu sugnaan karo laakiin rida alqaatil buu ku sugnaan karaa waa madhabku tilmaamaya madhabka maalikiyada iyo axnaaftu sheku tilmaamaya fiihi khilaafun mashhuurun bayna alfuqaha walaysa lahum oma ahanin dadka ninka laga dilay an yaqtuluu hayra alqaatil muslimada nin way moogtahay aana in adeer u dhinta war mooga khabar mooga gaadhsiiya hebel baadiyaad ree tilada la boobahayaaba ciidan baaba xagga ka bixi qolyahan warba haynin oon warba u haynin maanta ceel lagu dagaalamay beer baa nin lagu soo dilay tuuladan warba haynin baa intii loo dhuntay eber urwaaside saaka hebel nin dilay maca salaamahaad ma banaana weeye inaad nimaan ku dilan aad disho laa min qabiilati qoyskii ninkan ka dili maysid qaatilkii hebel maaha hebel un raasa weliga aabihii ma taaban kartid oo walaalkii ma taaban kartid iska baada cid kale walaa min hayrihim qaala allahu tacaala walaa taqtulu nafsa alatii xarama allah ila bilxaq waman qatala qutila madluuman ninka asagoo laga gardaran yahay in la dilo madluuma faqad jacalnaa liwaliyi qaraabadiisi waxaanu u yeelay sultaana awood baan siinay qisaasan wa cafwan wa diyatan bay awood baa alla siiyey bal ninka qaatilka ee kas wax u dilay ee khaa'inkaa si kastoo isu qari ilah uu soo saara dhiig ma qarsoon waa la ogaaday labaatan sano ka hor ninka intuu nin dilay qarsaday waa la qabtay oon soo bixi dhiig isma qariyo ma duudsama dhiig muslima oo macsuum ah halis wey falaa yusrif fi lqatli aduu ha ku xadgudbin qatligaa lagu yidhi awood baa alla ku siiyey cidaan ku dilin ha dilin inahu kaana mansuura qaaluu fi tafsiir aayadda marka la fasiraya waxaa laga yidhi laa yaqtulu hayra qaatilihi ninka ninka laga dila ee dhiigga laga qabo nimaan asaga dilin oon dhaawaci ma dhaawaci karo wa abi shurayx alkhusaaci qaal qaala rasul la sal ly slam man usiiba bidamin xadidkan dhamaynhayaay man usiiba bidamin ninkii dhiig laga galo aw khablin dhaawac loo geysto khabligu waa dhaawac iyo jiraaxu wاlhamru اljiraax fahuwa bilkhiyaari saddex door buu leeyahay bayna ixdaa halaaث wuxuu kala doonaya saddex arrimood fain araada araabicata mid afra hadduu doono waa maxay intuu diyo qaato ama wax cafiyo inuu hadana ruux kala dilo sooma khalad wey fain araada araabica fakhuduu calaa yadayhi waa muctadi waa ninkan dilo ama ama cafi ama diyo qaado diyaad qaadatay saddex khiyaar mid ka mid a dooratay alqisaas addiya alcafi saddex bay ahayd diyaad qaadato soo maaha markaas haddana waxbaan dilinhaya waa afar arrimood ninka arrintaa afraad ku dhaqaaqa waxaa la yidhi fakhuduu calaa yaday saddex arrimood nabi allu maxayin an yaqtula inaad qisaasato ninka ku dilay aw yacfuwa ama cafido aw an ya'khuda diyatan ama mag uu qaato faman facala shay-an min dalika saddexaa mid kamida ruuxii yeela oo facaada dil ku noqday iyo darro kale fa ina lahu naara jahannama khaalidan mukhalladan fiiha abada rawahu ahlu sunan qaala tirmidiyu hada xadiidun xasanun saxiix dariiq labaad waxad ku yili cinda abi sanad xasanuna ku yimaadaa laakiin waciidkan iyo raabicadu kuma jira xadiidku waa xasan bishaahidihi wa biariiqi اlآakhar faman qatla haynoo jeeda bilahi towfiiq الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد فمن قتل بعد العفو أو أخذ الدية فهو أعظم جرما ممن قتل ابتداء sheekhu wuxuu ka soo hadlayay qismigii qisaasta ama camdigii maxdiga ahaa wuxuu yihi sheekhu marka faman qatala ruuxi wax dila oo arag goosta bacda alcafwi intuu cafiyey qaatilkiisi kadib ow akhdi diyati ama mag intuu qaatay kadib fahuwa acdamu jurman asagaa ka dembi weyn miman qatala ibtidaa'a ninkii marka hore wax dilayba qaatilkii hore wax dilay waxaa ka liitoo ka xun ninkii intuu qaatilka cafiyey kadib ama mag qaatay haddana araggoosta ka xun maxaa yeelay waa nin cahdi iyo dima markaas bixiyo wey xataa qaala bacdu alculamaa ilaahay culum barkood yidhaahdeen innahu yajibu qatluhu xaddan ninkaa dambe in xad ahaan loo dilaa waajibaya walaa yakuunu amruhu taladiisuna ahaan mayso ilaa ilaa awliyaai lmaqtuuli kii la dilay gacalkiisa la wareegi mahayaane dowladda ayaa la wareegi sida xad oo xadulxiraaba loola dhaqmahayaa ama xuduud oo kale ah laanu ninkaa dambe nin khariban weeye maxaa yeele maadaama uu marka hore asagu xuquuqdii iyo saddexdii doore uu lahaa mid ka mid ah uu doortay ama cafwi ah ama mag u qaato ah haddana inuu mar labad aana goosto waa arrin aad badan wey oo aadu liidato dhacda in badan dhacda wey <clears throat> soomaalidana ku badan mag buu ruuxu iska qaadan kadibna waa dambe ninka aabihii dilay ama walaalkii dilay buu jaanis ka helaya iyo fursad kadibna waa dilahaya waa idabdaro ruuxaasi marka waa la deli culamaa waxay leeyiin xataa cafwi ma mudno oo ninkii rag ahalkii laga dilay ninkan dambe xataa hawl ku taalama dowladda ayaa ninkaa la xisaabtamay inay dishaana waajib ah lannahu fasaad buu ninkaa keenay qaala allahu tacaala kutiba calaykum alqisaas qisaastaa ilahay idinku farad yeelay fi lqatla ee fi lmaqtuuliin alxuru ninka xorka ah alxuru midka xorka ah yuqtalu bilxuri xur baa loo dilhayaa waalcabdu addoonkuna maqtuulun bilcabdi addoonna addoon baa loo dili waalunhaa mida dhadigna maqtuulatun bilunhaa faman cufiya lahu shayun min akhiihi faman cufiya lahu min akhiihi shay-un ninkii walaalkii xaggiisa wax looga cafiyo oo diye iyo cafi xun mag ay meesha timaado dhiiggii qisaastii laga cafiyay fa bilmacruuf si wanaagsan inuu wax ku raaco ninkan ee weliyulqatiilka ayaa saaran wa aadaaun ilayhi biixsaan ninka qaatilka ana waxaa saaran inuu si wanaagsan magti iyo xaqi u guto daalika kaasa lasoo sheegay takhfiifan min rabbikum waa fududayn xagga rabbigan ka ahaatay waraxmatu naxariis faman ictadaa bacda dalika falahu cadaabun aliim walakum fi lqisaasi xayaatun yaa ulilalbaabi lacallakum tattaquun qisaasta iyo muxuu ahaayey howlahaas qawadka noolal baa ku jirta ummadda ayaa ku kala degta amnigaa ku sugnaada haddaad wax garanaysaan baa le hadalkaana wuxuu u dhacahayaa dadka caqliga leh ee ilaahay diinkiisa fahmaya fuqahada ah ayuu u dhacahayaa ama caamadu iyo qolyaha malaaxidadu sanaadiqadu qisaasta waxay u arkaan ummad la baabi'inhayo iyo dulan iyo xadgudub bay u arkaan ruuxii wax dilaaaya ha la xidho xabsi ha la geeyo muxuu ahaay toban sana lagu xukumo kan ha la sameeyo shayaadiinnimo weeye wax fasaada ku istaagana ma uu jiro laakiin marka qatli uu dhaco waxaa weye hawsha way afxidhmaysaa nin waliba markuu ogaado qaatil ah in la qisaasi oo la dili haddaan la cafin ama aan laga qaadanin waa soo reebanaya haddii laakiin baashu xadhig iyo toban sano ku xukunayo iyo xoola ka qaadiyo waxa ay noqoto jid xidhmahaya moo istaaghaya ma ah qaala alculamaau culum waxay yidhahdeen maxaa yeelay waa naxariis iyo raxmadu wey reer banu israa'iil laba kooxood bay ahaayeen qolyaha nasaarada ayagu haddii la dilo oo lagu xadgudbo oo qatli dhaco oma banaanayn waxaan cafi ka ahayn diyana ma banaanayn qisaasna ma banaanayn looma jidaynin qisaas walaa diyo kaana yajibu calayhim alcaf hawshaan hadda hawl culus wey ruux kastoo lagaa dilo ama lagu xadgudbo kaana alwaajibu calayka inaad cafido ahaa fi eh, linjiil sidaa iyagu soo guuriyeen eh, yuhuuduna almuqarar ladayn muxuu ahaa haddii ruux la dilo camdi maxdia laa diya walaa cafwa inamaa yajib alqisaas wujuub اlqisaasi cinda alyahuud wa wujuub اlcafi cinda nasaara sharciga islaamka waa dhexdhexaysta ninkii diyo doorta diyuu qaadan ninkii cafi doorta cafi buu qaadan ninkii qisaas doortana qisaas buu qaadanaya saddexdaa door wey laakiin eedabdaradu waxaa weeye bacdama aad doorato saddexdaa mid ka mid a inaad haddana xadgudubka la samayso qaala alculamaau culamadu waxay yidhahdeen ina awliyaa almaqtuuli kuwa ka la dilay gacalkiisu taklii quluubuhum qulubtadaa karaysa ninkii walaalkaa bilkayri calay la kari xataa yu'hiruu ilaa ay doortaan an yaqtulu lqaatila wa wliyaa'ah ruuxa bini aadamku marka aabihii ama walaalkii ama ahalkiisi la dilo qalbigaa ka rahaya cuqdad buu dareemi culays baa fooli idan marka ceeb buu dareemhayaa marka wuxuu doonahayaa ninkii walaalkii dilay iyo qaraabadii oo dhan ba inuu sunteed u qabto xataa ku kaaftoomi maayo ninkii ninka dilay dibasa dil walaalkii iyo aabihii reer hebel habeen madow inuu baabi'iyu damcahaya warubbamaa waxaa laga yaabaa lam yardu inaysan ku raadli noqonin biqatli lqaatiliba war ninkii wax dilay keliya dila wiilkan wiil yar weeye duqa weyn baa daba fadhi un qisaasanayna bay la soo istaaghayaan wiilkan kuragee qayrabka lixi toban jirka ah rag baa soo diray oo ka dambeeyey qoriga aakahana u dhiibay ahay annagaa og oo waaya waa curadka reerka iyo odayga baan warabnaa baashu marka xuduud yaali bal yaqtuluuna kaiiran in badan waxay dilahayaan min asxaabi alqaatil kii wax dilay qaraabadiisi iyo saaxiibadii bay laynhayaan ka sayidi alqabiilati sida qabiilada ugaaskooda wa muqadama ataa'ifa kooxda ninka u horreeya horyaalkii eh, hormuudka ah ee ninka wanaagsan ah xagga deeqda iyo geesinimada iyo cilmiga wuxuu ha ahaadee fa yakuunu qaatilu qaatilku wuxuu noqonaya qad ictadaa fi libtidaa'i qaatilkii u horreeyey wuxuu ku xadgudbay inuu dilka asagu bilaabay wayatacaddaa haa ulaa'i kuwan dambe wax qisaasanaya wa xadgudbahayaan fi listiifaa'i xaqoodii ofsigiisii oo sayidulqabiile iyo maya hebel waa la dilay yaa dilay ree hebel aana yaa u gala baa la raadinhaya aana yaa u gala yaa u dhinta hebel maya hebel ooma galo ooma qalmo yaa kale hebel ninka ka dhaqaaqay reebel baa la dilahaya wiilkooda la dilay hore waa laga yaa mid dabaal ah laga roona ah, ama xoogo un ka leexda dabka imaaba laga yaaba kamaa yafcaluhu ahlujaahiliyati sida qolyaha ahlujaahiliyada ay sameeyaan wa kamaa yafcaluhu ahlujaahiliyati alkhaarijuuna can ishariicati fi hadi alawqaat hadalkan wuxuu baabeynhayaa jaahiliya lama idlaaqo ilaa iyadoo mucayana oo mansuuba ah muqayada ah sheekhu waa idlaaqay ayb kamaa yafcalu siday yeelaan bui ahlul kuwaan islaamka shuqulka ku ee hadda ka hor wa kamaa siday sameeyaan bui ahluuljaahiliya qolyaha jaahiliyada u saaxiibka ah, alkhaarijuuna weliba ka baxay can ishariica shariica islaamka fii hadi alawqaati min alacraabi waalxaadirati wahayrihim wadad muslimiin oo ka hadlaya dawaaif iyo qaba'il muntasiba ila islaam buu sheekh wuxuu leeyahay wa kamaa yafcaluhu ahlu ljaahiliya alkhaarijuuna can اshariica fi hadihi اlawqaat maqli mayse ibnu taymiyata kafara almujtamacaat washucuub meesha sayid qudbi raxmat ullahi tacaala calayhi lagu eedeeyo annahu kafara almujtamacaat washucuub meeluu shucuub ku takfiiriyey cumuumana la soo heli maayo ayib sheekh albaani baa la weydiiyey yaa qowm buui waxaa tii idinku shaam baad ka soo celaysay aduguna xijaaz baad ka timid aduguna yamani sakaraadaad tahay ninkan misri weeye kaana yatakalam can waaqicihi wa fi misra hal zurta masaajida misra lagu yidhi arday yamani oo iswaalahayo meelaha laga soo tuuray sheekh albaani baa qabtay markaas la majoojiyey markaasuu yihi maya orod booqa buu ihi oo tag masjidu nafisha iyo zaynabe iyo xasan xuseen waxay ku sheegeen iyo aad baa le hor soo arag masr aad ogaatid waxay yihiin cindaha baad marka qudbi ama xukumi karta ama xukumi karin jaahil baa tahay waaqacda ka hadalba or iskaga tag meesha waa saas midda kale kitaabkiisa macaalimu macaalimun fi اطariiq qad xadada nuqطaة alkhilaaf baynahu wa bayna mukhaalifiih shucuubta annagu aan ka hadlayna bui waa ashucuub aaminsan in baarlamaanku ay tashriica leeyihiin ilaahayna subxaanahu wa tacaala masaajidda iyo salaadaha iyo baryada iyo xajka uu leeyahay amaa sharci dejirta iyo ayaka talinta ummadda baarlamaankaa dejin altashriic wاlxukmu lilbaarlamaan wa acdaa'i albaarlamaan waalcibaadat alkhaasa lilahi rabi alcaalamiin haulaai baan aaminsanya kafara yihin bur halaga niqaasho marka war hala joojiya moogtahay kafartum almujtamacaad iyo waxaan kaloon takfirinaynaa buui kuwa mxuu ahaaye ku dawaafo qubuurta ilahay keyrkiina barya noqdotaan wey masalat alxaakimiya wa masalat tawxiid aluluhiya labadaa masaluu sheekhu ka niqaasho kana hadlay halaga niqaasho hadda laakin wareeg cadaysi mashhuur xasan salmaan ma arkay ku rafaaday kitabkiisa mxuu ahay alciraaq axaadiid waa ahdarulfitan fi lciraaq oo lekafar mujtamacaad naqli buu keenay laakiin wuxuu keenay iyo wuxuu istinbaad isku baab ma aha hadalka uu soo guuriyey wuxuu ku dhisay waa laba kale masalo ayib wa caynu ridaa min kuli caybin kaliilatun kamaa ana cayna sukti tubdi lmasaawiya nadaru bicayni mxuu aha bicayni mxuu ahayy nadaru bicayni cadaawatin low anaha caynu lbasiirati lastaxsana ma istaqbala ma ogtahay waxaad necab tahay asagoo susuuban baad ka dhigi waxaad jeceshahayna waxaa weye asagoo khariban oo kala yaalyaalla baad yar ka dhigi yani waxaa weeyaan baasha nafrada qalbiga dhib badan bay keentaa waqad yastacdimuuna idan marka reebaadiyaha iyo reemiyiga hadda joogaba alkhaarijuuna can ashariica alislaamiya xukumkan waa ka tageen waana ahlu jahliyu shekhu raxmat ullahi tacala caleyh waqad yastacdimuun sheekh marka saalax fawsaan kitaabkiisan markuu sharxayo masaa'il jaahiliya shekh maxamad abdulwahab uu sharxayo muqadimada wuxuu yidhahda lama idlaaqi karo aljaahiliya ayib ina fiika shaksi mucayana mooyeen lama sii dayn karo <clears throat> buu yidhahdaa isagu laakiin sheekh muqbil fii kaarat alashada wuxuu walaa ba'sa an taxkuma bilmujtamacaat annaha mujtamacaatun jaahiliya ood u jeedo addawaa'ir alxukuumiya ee nidaamka ka jira dunida maanta waa jaahili laa ayb dhib ma laha hadaa ujeeda lakin kulligood waa gaalo taa masalo kale wey taa waa masalo kale waqad yastacdimuuna inay weynaystaan baa laga yaaba oy la weynaatay nimanka wax laga dilay qatla alqaatili likownihi cadiiman ashrafa min almaqtuul qolyahan dambe dhiigga laga galay markay qolyahan kale wax ka qisaasan lahaayeen waxaa laga yaabaa ninkii wax dilay inuu yahayba muxuu ahaayey nin acma min alqaatil qaatilkii in la dila la weynaa maya habil la qisaas maxaa jira likownihi kown ilqaatili cadiiman ashrafa min almaqtuul wa ninkan waa sayid waa ogaas ayb wax dilay kan la dilayna wuxuu ah nin miskiin oo iska bidhikoolo oo carruurtiisa beesha marka raggu iskuma dhigmaane baasha aan qaab kale u dhigno fa yufdii dalika wuxuu gaadhsiinayaa bui ilaa ana awliyaa almaqtuuli yaqtuluuna man qadaruu calayhi min awliyaai ilqaatil taas waxay keenaysaa in qolyaha intay xanaaqaan oo ay reehebel ninkay ka soo fayufdii dalika arrinkaa xog gaadhsiin ana wliyaa maqtuul kii hore la dilay gacalkiisu yaqtuluuna waxay dilayaan man qadaruu waxay karaanay awoodaan calayhi min awliyaa qaatil warubamaa xalafa haulaai waxaa laga yaabaa qolyihii wax laga dilay inuu xulifa la noqdo gaashaanbuursi qowman qolyo ay la noqdaan wastacaanuu bihim wa haaulaai kuwa wax dilayna qowman laba saf baa la noqon nimankii wax dilay qolyaha markaa kujeel noqonaya kuwa wax dilay laga dilayna qolyaha fayufdi ila alfitani walcadawaati alcadiima arrinka marka waxay gaadhsiinaysaa fitnooyin waaweyn iyo qabail isku baaba isku riqma iyo iyo cadaawad waaweyn oon hadhin oo labaatan sano soddon sano konton boqol sano tirsata weligeed ree hebel iyo ree hebel sakiir cilow baa ka dhexeed maqlaysa meel bay baasho kasoo kharibantay umala iyo sakiir gawrac baa ka dhexeeya baad maqlaysa wa sababu dalik sheekuu kuu sheegay maxaa keenay ila inaad wadaad noqoto siyaasi la khuruujuhum way kulligood ay ka baxeen can sanani lcadli wadooyinkii cadliga wadooyinkii garsoorkii cadaaladda ay ka leexdeen alladii huwa alqisaasu fi lqatla sanan kaas wey nin waloo wax dila ninkii dilay in loo dilay ahayd ama la cafiyo ama diya la qaato xadgudu dambena uusan jirin o soo afxidhmo fakataba allahu calayna alqisaasa ilaahay qisaas buu nagu waajib yeelay oo noo jideeyey wahuwa almusaawaatu wlmucaadalatu almusaawa sinaansho wey iyo almucaadala isku dhigaal yani waa in labada raax ay mukaafi'aan yihiin alqaatil walmaqtuul atakaafu baa sharda waa inaga shalay soo maray wa ahbara rabi wuxuuna sheegay ana fiihi fi lqisaasi xayaata nolol iyo amni iyo deganaanshaha ku jirta bixaqni dami hayri alqaatili in la ilaaliyo ninkii wax dilay dhiiggiisa nimaan ka ahayn kii wax dilay nimaan ka ahayn dhiiggiisa in la ilaaliyo oo min awliyaai arajulayni labada nin gacladoodii ah, kii wax dilay iyo kuwii la dilayba wa aydan buri sheekhu maxay kaloo xikmadu kaga jirtaa ee naxariistu qisaasta in lagu dhaqmo qabaa'ilka soomaaliya qaybaha hadda waxay qaateen ogaasyahooda ay go'aamiyeen maadaama fidnadu ay badatay in ninkii nin dila la soo qabto loo dhiiba qoyskii wax laga dilay ama ha disheen ama marka noo socleen mar ha qaateen ama ha cafiyeen laakiin intii xara qoorta loo soo geliyo oo lasoo hogaamiyo asagoo keenaysan ha loo dhiiba ree hebel reerka waa nasteen qabaa'ilkan qolyahan dagoodiiba mar la ii sheegay inay hawshaasi e, go-aamiyeen ma aqaan hadda inay ka noqdeen qabaa'il badan baa hawshaas sameeyey waa lagu nastay dadka baa neefta ka soo booday ayib wa aydan calima hadduu ogaado man yuriidu lqatla ninka dilka doonaya ruuxa xadgudubka doonaya hadduu ogaado annahu yuqtalu in la dilhayo kafa can ilqatli dhaqaaqi maayo laakiin markuu ogaado wax kasta uu sameeyaba in tolkiin magta ay bixin hayaan asaguna baaldhowr loo gelin oo loo shanlayn ayib ina dhegahaygaan ku maqlay nin le ballamki ilaa intaan shan kugu tiriyo baa maktada laba qurbac igaga soo aadaya laba qurbac laba qaalin baa igaga soo aadi bal intii laba qurbaceen la bixiyo wuxo dhan ba ay bixiyaan bay nool yahay yurub bay u dirhayaanba dhoofitaanbaba ka heli south africaba la keeni nairobi aba xoog lagu marin ayib wqad ruwiya can علي abi طالب رضي allahu tacaala canhu wacabdillahi bni camrin can rasuuli lah annahu qaala almu'minuuna mu'miniinta oo dhan muslimiinta loo jeedaaye leannu mu'min iyo muslim waa qaacidadii faqiir iyo miskiin bay galaan ama rabbi iyo ilaah ida iftaraqa ijtamaca wida ijtamaca iftaraqa wey almu'minuun ay lmuslimuun tatakaafa-u dimaa'ahum dhiigooda isku dhigmo waa isku dhiig kooda wadiica kooda shariifka boqorkooda midka biyaha dhaamiya muxuu ahaayey dhulka xaaqa kulli waa isku dhiig wey wahum ayaguna yadun calaa man siwaahum waan diidnay middaa dambe waa la diiday wahum yadun hal gacan iyo hal dhinac weeye dadka ka soo haray hal dhinac ka yihiin muslimiintoo dhanba waa isku jeel gaalayna lid ku yihiin taa la diid nabi allow lagaama dhegaysanin baa lisaanulxaalku sidaasuu leeyahay wayascaa bidimmatihim xilkoodana waxaa u socdoo qaadi kara adnaahum kooda u liita ama u fog ama u dhow baa xilkaa qaadi kara dimada cahdiga iyo ammaanka waxaa bixin kara muslimiinta midka u fadhi ee u meeqaan yar adoonka iyo mxuu ahaayey haweenayda iyo miskiinka wax dhan waa qaadi karan laakiin dimadaas waa adniheennu qaadaya ijmaacan waxaa weeye waa ammaanka dadka ashkhaasta mucayaniinta la siinayo hadday tahay cahdi dowlad laga geli iyo aqaalim iyo gobollo iyo gaalo waaweyn dowladda ama amiirka ama naa'ibuhu unbaa geli kara waxaa kaloo culmadu leeyihiin waa marka muslimiintu ay midaysan yihiin ayb alaa laa yuqtalu muslimun bikaafirin muslim gaal looma dilo walaa duu cahdin fii cahdihi mid aynu ballan leenahay ballankiisa laguma dilo laakiin ballankiisa markuu dhamaado inu ka shaqaysan karra wixii ka dambeeya xisaabtama lakiin ruuxaad ammaan siisay ood ballan la leedahay inaad adiga u gacan qaado mamnuuc wey laakiin nin kale oy col yihiin oon isagu ballan iyo ammaan siina wuu la dagaalami karaa sidaasuu banuhu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi quraysh iyo xulafadeediibuu cahdi la galay toban sano dayib in muxuu ahay xabadda la joojiyo la isdaayo waa sida ahlu siyar cuntada caan ku ah inkastoo aysan sugnaaninta tobankan sanado kor maa idin sheegay adu ahdi bal xabad joojina lagu dhawaaqay quraysh marka inuu nabiga axadiga uu jabiyo oo meel cad lagu kala taga mooyeen inuu la dagaalamo ma banaanayn laakiin abu iyo abu iyo saaxiibadii quraysh way ka shaqaysanhayeen way leynhayeen asagoo nabigu uu la galay xabad joojin ah. maxaa yeelay ayagu cahdiga nabigu galay kumaysan jirin bannaankay ka ahaayeen dayib marka ninka cahdiga la galan baad badbaadan oo dayn laakiin ninkaan cahdi iyo ballan aysa udhaxayn uu ka shaqaysan sidoo asagoo uga shaqaysanhayo nimankan muslimiintae maanta halgame ah, alqaacidiya keyrkoodba ayaga gaala meesha isku arkaan waa aboor iyo jirac wey fi lxaram almaki fi lmadiina meesha cinda qabri rasulla bay isku cunhayaan leanna wax cahdi oo udhexeeya iyagu ma jiro laakiin ninka asagoo cahdi la gala asaga khusaysaa boqor cabdulla iyo saaxiibadii iyo shariif sakaraad ayaga u taallaa iyaga u taalla ama wadaadaha kale soo maha ilya aragti weeye <clears throat> hadduuba kuwaan cahdigooda ansaxaya weeye maadaamaan murtadiin ka aaminsan nahay ajmaca alfuqaءa wاlmuslimuun calى ana dimata alkaafiri laa tasixu walaa tancaqid wa annaha baطilaة ijmaacan hawlaha warar kale weeye aan ka socday aan khadkay ka bixin rawaahu axmed وabu daawuud وغayruhuma min ahli sunan xadiis صaxiixa wey faqadaa rasuul rasuulka ilaahi wuxuu xukumay ana almuslimiina tatakaafa dimaa'uhum muslimiintu dhiigooda waa isku dhigaal qolihii muxuu ahaayey reer mudug ee shacada majartan soo caydhiyey yaysan kugu noqon hawsha hadda korna waan kaaga sheegi nin muxuu ahaaye curyaan ah oo jajaban baa nin lixda qaab baa dilay oo nafta ka gooyey garti baa sheekha loo keenay shee cabdiraxmaan baa loodhan jiray xaaji cali majarte aagi dambe iska soo cararay marka meelahan markuu ku dhintay oo ku xabaalan yahay niman khayr badan waa moogtahay ninkii ay soo cadhiyaan qolyaha reer galbeedka iyo wadaadkay soo fiijiyaan reer mudugga iyo reer gobol dadka wada sakaraadka ay khariban meelahan iska iman jiray dada reero deganoo iska dhib yar bay ahaayeen oo ahlu khayr marka waxaa la gartay xaaji u qaad qolihii ninkii laga dilo waxay dhaheen qisaas baan rabnaa shee wuxuu uhi wajaba alqisaasu keena ninki inay hebel ah sheekh muwaalanta hebel laydhi ninkan sakaraadka ee dheecdhinac u socday ninkan see loogu qisaasahayo wara'a almu'minuuna tatakaafaw dimaa'uhum wax kale sheeg baa le sheekh diinta meel annaga na anfacda kamaalan waayeyne ka soo saar wixii annaga na taageri labaale sheekh war waa sida abada waa la galay weerarka sheekhu ku bilowda waagadi muxuu ku qasbay inuu iskaga soo jiro oo ka soo tago faqadaa rasuulu lah sal sl ana almuslimiina tatakaafa'u dimaa'uhum qolyahan absamay sheekh cali suufi baa u yimid oo meelaha yaman iyo meelahaas qaahire iyo wax ku soo barto qira'aadka awd yaqaan dhagax buur buu guri ooga dhiseen qur-aanku akrin bay arkay waxay dhihin qabta wahaabiga suufi hala qabto mubtadica dila qur-aankan waa maxay ayagu ilaan hawlaha ma yaqaanaane waxaa ninka diinta caamaa iskugu tagtay bur baa lagu lafabixiyey harar buu cararay adari guri ka dhistay adari haddana dawladdii muxuu ahaaye shaydaankii ii sheeg ee xaylo salaase ahaa baa ku biya keeno oo u arkay ninkan inuu yan ummadda tallaalahayo nimanka harriinta soo nooleynhayo imaaraadka harargii iyo ka jiri jira soo nooleynhaya asna waa soo fujiyey waagi damban somaliya ku dambeeyey reer xamar baa ka faa'idaystay so kuu sheega ma reer koonfureed ninkii lasoo fijiyo inay ka faa'idaystaan ayib faqadaa rasulula rasulka ilah wuxuu xukumay ana almuslimiina tatakaafa'u dimaa'uhum muslimiintu dhiigoodana isu dhigmo ay tatasaawaa wa tatacaadal waa isu beegantaa waanwaana isla egtaa waa isu siman tahay walaa yufadalu carabiyun calaa cajamiy afrikaan madow oo naygar muxuu ameerigaan ah ama john garango meesha taagan oo muslim ah iyo ninka carab u quruxsan isku dhiig wey walaa qurashiyun aw haashimiyun calaa gayri min almuslimiin mid haashimia ama qurashi keyrkii kama fadli badno fi lqisaasi wاlxuduud walaa xurin asliyin nin xoro asli ah weligiiba aan addoonnimo soo marin calaa mawlan catiiqin nin addoonnimo soo maro mawlan gacal weeye catiiqin ay mactuuqin min qabl hadda waa xor laakiin wuxuu soo maray addoonnimo iyo nimaan weligiiba baarkiisa la taabanin waa isku mid oo la odhan maayo waabaad xor aad ahayd addoon adugu waabaad gaal ahayd hadallee muslim tahay kadalika kuntum min qabl faman allahu calaykum fatabayanu hawshu ruuxu taa hadda uu yahay baa laga hadlahaya walaa caalimin aw amiirin calaa umiyin aw ma'muur soo ma aragtid walaa fadla licaalimin fi lxuduudi waalqisaasi wixii lamida aw amiirin in mas-uulo madaxweynea calaa umiyin waa cagsigii muqaabilkii caalimka weeye aw ma'muurin waa muqaabilkii amiirka nin la xukumo oo maxkuumo calayhi ah oo mar'uus loo yahay iyo ra'iis kulli isku mid wey alisu qisaasi madaxweynuhu hadduu nin muslima dilo tacamudan camdan maxdi ah biduuni ta'wiilin walaa shubha waxaan leenahay wajab alqisaas in lagu cafiya mooye madaxa la qaadi la soco madaxweynihii wey sheekhu wuxuu ihi kamaa qadaa siduu nabigu u xukumay annahum yatasaawuuna fi اlamwaali fii mili اlmawaariis siduu nabigu u xukumay ilaahayna u xukumay inay ku siman yihiin dhaxalka jaahilka iyo doqonka iyo dabaalka iyo midka caliyada daadinaya iyo caalimka ninreega ah dhaxalka aabihii waa aabbahooda u siman yihiin oy kii hooyadiiba u siman yihiin muwaridkooda ay dhexlahayeen waa u siman yihiin fa ina albaniina wiilashu yatasaawuuna way simnaan hayaan fii irihim min ummihim wiilasha isku bahda ah hooyadoodu waxay ka dhexay lahayen waa ku siman yihiin wa in tafaadaluu fi diini wadunya adduunya ahaan ha ku kala bateen oo nina maalqabeen ha noqdo kana faqiir ha noqdo ninka nin caqli badan ha noqdo kana mid dabaala ha noqdo diin ahaan ninka nin caabudo ilahay ku kana faasiq ha noqdo laakin maadaama uu mooro islaam ku jiro oo mutlaqul ba laga helay uusan gaaloobin dhaxalku marka xuruuf waaweyn buu sheekh wax ku qoraya wahada aladii qadaahu rasuulu min alcadli bayna almuslimiina fi اnnufuusi walamwaali muttafaqu calayhi bayna almuslimiin buuhi cadligaas uu nabigu xukumay bayna almuslimiin uu ku xukumay fi اnnufuusi walamwaal nafta iyo xoolahaba xoolaha dhaxalkoodii iyo qaadashadooda iyo bixintooda in loo siman yahay dhiigga qisaasi iyo khayrkeedba in loo siman yahay waa muttafaqu calayhi bayn lmuslimin waa lasku waafaqay muran ma laha waa masala ijmaaciya bikhilaafi maa calayhi ahlu kasa duwan buuri waxa ahlu jaahiliyadu ay maanta ku sugan yihiin oo kuga aade waa kuwa muslimiinta sheeku ka soo hadlay oo kuwii ku soo yidhi wakamaa yafcalu ahlujaahiliyati alkhaarijuuna can shariicati fi hadi awqaati min alacraabi walxaadirati wahayrihim kuwaas ujeeda sheekhu maxaa yeele wa xukaam ilyahuud buu ku daba dhigay ila yahuudda inoo dhaqanka xun bay yaqaanaan inay isgumaystaan oo isliidaan xukaam lyahuud waagida maxay xukumeen waa baarlamaanka yahuudiyeed la soco hadda xukaam lyahuud baarlamaanka yahuudiyeed way xukumeen reer banu nadiir iyo reer banu qurayda ayaa waxaa laandheeraha oo xoog badnaa nimanka reer banu nadiir ah waxaa xoogow laangaab ah oo la liidi jiray nimanka reer banu qurayda ah dagaallo badan baa dhex maray fi qabla islaam kadibna markay isku baabeen waay xukaamta yuhuud baarlamaanka yahuud wuxuu soo saaray isku dhafka ahaa dawladdii la wadaagahayey ee kumeelgaarhka ahayd waxay soo saartay in nin kastoo reer banu qoraydood la dilo magtiisu ay tahay conton suus khamsuuna wisqan haddii la dilo muxuu ahaayey nin reer banu qoraydood u noqdo mi wasqin ayib boqol boqol wisq noqoto riwaayo kale in ninkii reer banudire la dilaayey uusan lahayn diyo waxaan qisaas ka ahayn oo ninkii loo dilo in ninkii dilo waa in loo dilo reer banuqa haddaba wax ka dilana ama cafi bay leeyihiin ama may qisaas ma laha diyay leeyihiin konton ah soo dulmigaa soo ma jeed way xukumeen barnaamijku yid baa feermeeyey sheekhu muxuu yuhuud u galay fa inahu biqurbi madiinati nabiy nabi maxamed magaaladiisii eh, darafteeda iyo eh, agaarkeeda waxaa ku yaalay sinfani min alyahuud baa iyo deganaa quraydatu wanadiir baa deganaa wa kaana nadiir ree nadiir tufadalu mid laga qiimo badnaysiiya oo laga sharfo calaa quraydata fidima xagga ragga iyo dhiigga fataxaakamuu ila nabiyi fi dalik nabiga arrintaa ugu so xukuntay xadiidkii eh, ibn cabaas fii musnadi axmedin wa sunan baa caddeeyey ilaahay amarkii marka nebi maxamed lasoo diray oo madiineeyey soo hijrooday awaa'ilkii nabi maxamed sal l slam weeye ee weliba cahdigii muwaadacadii lagu jiro aysan weli khayaano bilaabanin ee qaswatulkhadaq aan la gaarin ba ahayd baa nin reer banu nadiira la dilay oo waxaa dilay reer banu quraydaa dilay waxay dhaheen reer banu nadiir noo soo wareejiye ninkii ninka dilaan qisaasanne war qisaasan maysaane mag qaataa lay waayahay magna siiya ayib magtu maa maxay intaan idin siin jirra wey oo maaa maa intaadna siin jirtaan keenow oo maxay ad boqol ma idin siin maa boqol maxaa jira konton baad naga qan konton qaata war ninka aan qisaasanne keena maya idinku ragga naga idima qisaasay kaan dilla maxaa jira anagu waxaan waxaan waxaan idinka dillo waxaad naga dijaan nooma qisaastaan baan ujeeda maxay tahay abadan way iswaaleen waxaa la yidhi kaalay ee nabigaan iskula tago dagaal baa bilowday waa la isku dhici gaadhay marka duqay baa dhex galay waxaa la yidhi waxaad yeelaysaan hawsha hore iyo kala badnaanshihiidu waa dhammaatay islaam baa adduunka qabsaday maxamed baa ka taliya hadda midkiin midda wuxuu dheeraya lama arko kulligeen addoomaatihiin iyo masaakiin gacan kugabad ah seef ansaar iyo muhaajiriin baa shaqaynaysa waxaad yeelaysaan u xukuntama moxamed reer banadu waxay dhahan waan shir tegaynaa noo yarkaadiyo munaafiqiin bay soo dirsadeen waxay nabi maxamed u tagto bal weydii haddii yahuud nin iska disho maxaa xukunkeedu yahay yuhuudsa ma kala meeqaan badan tahay munaafiqiin baa la soo diray yaquuluuna in uutiitum hada fakhuduuhu wain lam tu'tow faxdaruu halkaas wey hadduu nabigu ogolaado dhaqankiinni hore idinku xukumo oo inaad reer banu ka qiimo badantihiin ood ka magac culistihiinna khayr hadduu diido oo yidhahda maya isku mid baa tihiinna u gembiyo markaas nimankan iska dhiciya qadiyadu sheekhu ka hadlaya fataxaakamuu ila nabiyi fii dalika wa fii xaddi الzina shekhulislam wuxuu qabaa xadiidkii bara iyo xadiidka ibn cabaasba labada qadiyaba inay aayaduhu khuseeyaan yaa ayuha rasuulilah yaxsunka ladiina yusaaricuuna laga bilaabo ilaa toban aayadood oo xidhiidh ah qadiyaduhd iyo xukmi bay ka hadlaysa waa toban aayadood daba taagan wey fii qadiyati alxakimiya tobanka aayadood buu sheekhu leeyay waxay ku soo degeen qisataani macruufataani waqacataa fi aanin waaxidin aw qariiban min dalik waa qisad muxuu ahay ninka ay kala dileen iyo labadii yuhuudiya kala zinaystay qadiyadda markay zinada fi saxix muslim iyadu xadii bara waad garanaysaan wasunan qadiyadda mxuu ahaay diyada ay dhiigga ana waa fi sunan wamusnad axmed labadu way sugan yihiin marka sheekhu wuxuu qabaa wakadalika tilmidu alxaafid kaiir weliba wuxuu le xaafid ibnu siyaaqa qur'aanka wuxuu tusahayaa inay aayaduhu khuseeyaan fi fi fii qadiyati alqatli waddami leanna aayaduhu markay dhammaadaan waaa wa katabna calayhim fiiha ana nafsa binafs inay kala dhiig badan yihiin ama kale meean maanan xukumine waxaan ku xukunay fi meel kastana ku sheegnay inay isku dhiig iyo isku mag yihiin marka siyaaqa qur'aaniga wuxuu keenayaa yurajix xadiida bni cabaas fi qadiyat الrajuleyn aladi qatala bacduhuma bacdan ayb laakiin xadiidka kale muslim asna waa sarix fi qasat nazuul sheekh islam wuxuu qaba marka aayadu waxay kusoo degeen fii sababayn waqad yatacadadu sabab muran ma laha midda ayada wa fii xaddi fainahum kaanuu waxay qad hayaruuhu xaduzana kuwii bedelay min alrajmi ila ataxmiim bay u bedeleen markuu nabigu weydiy waxay dhn zinadu ba waxay ku badatay fii ashraafina markaas waxaanu samayn jiray xaddu rajmiga waxaan ka oofin jiray ninka daciifka ee wadiica en meeqaanka lahayn hadduu markaas nin shariif ah ama nin magacal u waxtaabtana waan dayn jiray kadib baan baarlamaan u saaray iyo guddi iyo xeerbeegto waxaan go-aan ku gaarnay xad inaan samayno nin walbaba laga oofiyo markaasaan go-aan waxaan ku gaar ninka in la catireeyo oo dameer la saaro oo la shaaboogo oo xoogo la wareejiya bas lasii daayo ayb <clears throat> fa qaaluu waxay dhahan ina ina xukma baynakum aayaddii ma aysan bedelin waxba aayadda kama aysan taabanin laa macnaaha walaa alfaadaha wa xurufaha sideeday u daayeen laakiin maxay bedeleen atadbiiq alcamali sida innagu aynu samayno wey saariqu xukunkiisi wsaariqu wsaariqatu faqطacuu aydiyahumaa meeshaay ku qorantay suuraddu maaida dhex taalla marka la tafsiraya bisha ramadaan sideeda loo fasiri macniheeda la leexin laakiin tadbiiqan waxaan ku bedelay ninkii waxada malyan iyo malaayiin xada iyo ka badan waxaan ku bedelahe in la xidho xoogow la yar ganaaxo beerta lagu yar maalmo lasii daayo xooyan laga reebo waa xukunkii yahuudeed weeye ilahayna ku tagfiiriye subxaanahu wa tacaala ayb yahuudi aayat rajmi ma aysan bedelin saa darteed wakii cabdullahi yidhi waata nabiga lo ayadoo qoranta soo qabtay cabdullahi ibn salaam macnaheedana ma aysan bedelo hadday bedeleen waxay noqon lahayd lakin maxay bedeen ta'wiiluha alcamali tatbiiqi bay bedeleen waa kamaa naxnu fi lcaalami اlyowm hawsheenni weeye ciyaadan billah min ila taxmiimi in ruuxii la madoobeeyo faqaaluu waxay dhahen ina in xakama baynakum bidalika kaanat lakum xuja u fiirso weliba waxay kaanu yata'aamuun ya maxaad tidhahdee in xakama baynakum wey waa waa fasirantihin waa baynakum wey w ninkaan baynakum haysana iska tago nimanka nabigooda ma aha waa in in xakama baynakum yahuud baa laga hadlaya yahuud nabiga nabi oma ogolo ayib waxay yidhaahdeen maxaad nabiga ka doonaysaa waxaan ka doonaynaa hadduu nabigu xukumo yidhaahdeen xukunka innagoo aan dejinnay oo ruux intii la shaaboogo in wax madow la marmariyo iyo laami iyo muxuu ahay catir la marmariyo o la yar ceebeeyo uu xukumo maalinka qiyamada ilahay kula doodaysaan kaanuu yataxarajuun wax istixlaal qalbiga la yimaadaan ma jiro lam yastaxiluu qalban waictiqaadan xadiidkan nasku inaysa istixlaal qalbi aysan la imanin leanno ninka istixlaal qalbi aan la yimaadehee laa yataxaraj walaa yata'ahar waxay dhaheen qiyaame marka la tago ilaahay hadduu idin weydiiye xaddu rajmi maxaad u bedesheen ilaahayow anagu marka hore waa ku khaldannay kadibna nabigaan weydinoo noo xukumay nabi maxamed ilahay baa xisaabtamay bay dheheen hadduu xukunkii rajmi aan ka cararay aan wadi weynay nabigu ku soo noqo yidhahdo asagii baa jirana haddee waan u gambeyna tena iska wadayna bay yidhahdeen inay dembe galeen ooy macsiya galeen ooysan bannaanayn oo aakhira lagu ciqaabi yuhuud way ogeyn fasaqطa marka shubhaة ااstiحlaal اqalbi waa dhacday waxaa kuu soo horay may aayaddii bay badeen ayadoo dhan ba xadiidkaa nasku inaysan aayadda bedelin xuruuftiiba bedelen maysan bedelin macnaheediiba bedelen maya waxaaba ku cad tacaalow natafiq calىa xaddin nuqiimuhu bayna shari calى الshariifi wاlwadiici wa calى kuli shay waa xeerkii xeer daaroodkii iyo xeer hawiyihii xeer isaaqii hawlihii weeye xeer soomaaligii jajabkii yuhuud xukunkeeda waa xeerarka soomaaliya dejista wax kale ma aha ayib ilaahay bay ku been abuurteen kii run sheegay maxaad ka tidhahdeen kii runta sheegay ibnu suuriya iyo walaalkii markii nabigu weydiiyey waxay dhaheen way ku taallaa aayaddu been ma ayuma muslimiin bay noqdeen maca annahum waafaquu fii tarki اlxukm wa tabdiil wa takyiir اlxukm abadan ilaahoo lagu been abuurto waa gaalnimo gooni ah xukunka ilaahoo la bedelana waa gaalnimo gooni ah alimaam albagawi asagu fi kitaabi macaalim الtanziil wuxuu soo guuriyey culummadu inay isku raaceen kulligood ninka xukunka ilaahay ka taga wa camila bigayrihi tacamudan min gayri ta'wiilin walaa shubhati inuu gaal yahay culummadu ka soo guuriyey halla firi asaguna manaadka uu sheeka sheegay baana aayadaha daahirkooda ugu dhow daqawna culimada soo guuriyey waa la qariya lakiin lama sheego waa la qariyaa qolyahan muxuu ahaye aanu saaxiibadan xaskay la dhigaan hawsha ayada <clears throat> fa waxay in xakama baynakum bidalika hadduu nabigu ku xukumo arrinkaa asageeda hadda ka hor idinku dhaqanteen eed ka dhigateen xadka ka dhigateen kaanat lakum xuja cinda allah xuja idin noq maalinka aad ku doodaan wailaa wailaa fa antum qad taraktum xukma tawra haddii kale horaanba xukuntoor waa ka tagteen waad badesheen me la so ka tageen faأnزl اllahu subxaanaه wa tacaala yaa ayuha rasuul laa yaxzunkaiyuusan kuwalbahaar gelinin aladiina yusaaricuuna fi اlkufri kuwa gaalnimada ku degdegahaya waxaa ku dhacday meeshu nimanka horaan baa gaalay ahaayeen gaalnimankaa laga hadlahaya nimanku inay nabi maxamed beeniyeen ku gaaloobeen muran ma laha axkaam badan oo diiniyadoo nabigu labi inay diideen muran ma laha laakiin niqaashu waxa waxaani gaalnimo ma yahay kufri calaa kufri ma ku dhace mise maya wax laga naqaashi waa intaa maogta annagu malihin yuhuud waxay ku gaalowday tarku lxukmi bikayri maa anzala allah wa taxkiimaha sharcan hayra sharci illah ma waxaan ka leedahay waa kufri labaad baan leedahay inama nasiu ziyaadatun fi lkufr yudalu bihi aladiina kafaruu yuxiluunahu caama yuxarimuunahu caama liyuwaatuu ciddata ma xarama allah ilaahay baa kufaaru quraysh oo mushrikiin fi lasli ah wuxuu leeyahay waa gaalnimo ka hor soo kordhay baashu marka dhebel bay noqonaysa oo laban laab bay noqonaysa oo saddex laab bay noqon ayib ilى qwlihi tacaalى wman lam yaxkum bima anzla allahu faulaa'ika hum lkaafiruun faulaa'ika hum الظaalimuun alfaasiquun ilaa toban aayado wey aayadahaasi daqiiqa u muraajacee tafsiirkeeda shubaad badan baa kaa baaba'aya bayana subxaanahu wa tacaala anahu sawa hadda korna waa kuu sheegay masalad alxaakim bigayri ma anzla inay shan waaxood tahay waa kuu sheegay shantaa waaxood afar ka mid a kafaratu murtaduun waaxid ka mid a mukhtalafun fiihi ayb bayana subxaanahu wa tacaala annahu sawaa bayna nufuusihim ilahi wuxuu caddeeyey in kufaaru lyahuud iyo dhiiggooda la simay walam yufadil nafsan calaa nafs wa katabna calayhim fiiha ana nafsa binafs calaa nafsin ukhraa kamaa kaanuu yafcaluuna siday u kala fadili jireen anfusta oo ay u kala meeqaan badnaayeen ilahay inuu diiday uusan ku sharcinin laa fii sharci moxamed ولا في شhريcaة موسى ولا غayriha إلى qwلihi تaعaaلى فaxكم بynهم بma أنزل الlh ilaahay wuxuu soo dejiyey ku xukun ummadda nabi alla yahuudiya khayrkeedba walaa tattabic ha dabagel ha raacin ahwaa'ahum waxay iyagu dooneen hawa weeye sharci ma ah waa ahwaa naf iyo shaydaan waxay mariyeen weye camaa jaa'aka min alxaqi wixii ku yimid ee xaq aha intaad ka baydho waxaan xun ha raacin baa nabi allow likullin jacalnaa minkum shircata waminhaaja nabi kasta waxaanu u yeelnay shirca uu ku dhaqmo iyo minhaajan waddo uu qaado iyo sunno ilaa qowlihi tacaala afa xukma aljaahiliya kullu xukmin bigayri xukmi illaahi waa xukmu ljaahiliya wey afa xukma aljaahiliyati yabquun sidaa darteed buu shekhu islam u idlaaqaya jaahiliyada lianna axkaamaha kulli ay soo sameeyeen o dhan waa axkaam jaahiliya afa xukma aljaahiliyati yabquun ma jaahiliyadii iyo gaalnimadii iyo diintaradii xukumkeedii bay doonahayaan dadku maxay u dan leeyihiin waman axsanu min allahi xukman liqowmin yu'minuun nimanka iimaan iyo diin laga helay xukumka ilahi wax oga fican miyaa jira wey laakiin la kari waa kaanagaa ka fiican kaan dejinaybaa ka fiican lisanuxaalkanu saas wey soomaali haddaysan rabbi ku gaaloobeyn andimadeedan ka hadlaaya maxay kii ilaahay oga tageen oo dastuur u qorteen su'aal is maaha haddaadan aaminsanayn laba shay marka lagu bandhigo bini aadamku inuu ka kaliito qaato kii wanaagsanaana uu ka leexdo jahli baa u geyn karaa oo matalan wixii wanaagsanaa wiilka yarka haddii lasu garab dhigo muxuu ahaa timir iyo dhuxul ololaysa ilmaha yarkay gurguuranhaya intuu dhuxushu qaadanhaya leanna yadaa ifayso gudan oo quruxsan laakiin dhibkeeda maga timirtana ma yaqaan nin laakiin wadaad ahaan jiray ama diinta ka warqaba ama muxuun meersaday laqbaystay markuu sharciga ilaahay xagga u ruuxo baarlamaan iyo dastuurna uu qorto muxooga leexday addaruura alcaqliya alfidriya waxaa weeye yaraa annahaa afdal inay tan qiimo badan tahay limaslaxati ma ummadda u roon tahay maanta iday suuragal tahay ay khayr badan tahay laba wado midda kula fiican baad raacdaa weligaaba jidkan waa toobiye hadda hadaad ku dhaqaaqdo galabtaad u dheelmambambaasaa lagu yidhi kanna waxaad tegaysaa caawa lix saac laba jid weye labadu laakiin waa midna waa dheeriya midna waa gaaban yahay ninka waxaa wey bani aadamka hadduusan fidrada usan ka kharimin kan toobiyuhu raacya dhibka yar aniga marka iga dhaadhicin mayse dastuurkii baarlamaanka waxaa loo qaatay yacni shahwa ahaan baa loo qaatay oo lama aaminsano inay kitaabka ka fiican yihiin oo lama aaminsano sharciga ilahay inuu maanta liito oo lama aaminsano sharcigu maanta inuusan la socon karin alqarn alxaadi walcishruun aw alqarn alkhaamis cashar alhijri waa la aaminsan yahay laanna ficilkaa tusahaya nabiyullahi salawaat ullahi wasalaamu calayhi yowma alxudaybiya saxaabadii markuu yidhi gowraca geela nin kastoo la sharay ha gowraco way gowraceen kadib nabigu xiirta buu saxaabaa xiiratay saddex goor buu u duceeyey qaybna ma aysan xiirno way gaabsadeen timaha nabi allow waxaa le kolyahan timaha gaabsaday hal mar baad u ducaysay allahuma akfir lilmuxalliqiin walilmuqasiriina ya rasuul allah allahuma akfir lilmuxalliqiin walmuqasiriina ya rasuul allah allahuma akfir lilmuxalliqiin walmuqasiriin ya rasuul allah marka afraad buu nabigu wuxuu ka daba tuuray hal mar ah naba allo waa sidee baa layidhi ina haaulaa'i lam yashukuu buu nabigu sal slm u firso ficilkii yadullu calaa ictiqaad ina haaulaa'i qolyaha iyagu xiirtay amarkay shaki yar muusan gelin oo waa furiyeen nimanka laakiin gaabsaday fiihim shak ina haaulaa'i lam yashukuu xadiidun saxiix weeye fi sunan iska ilaali nabigu wuxuu u dhaadhacay quluub nnaas wuxuuna daliishaday falka meesha yaalla kuwana halhaleelkay u boobeen ay birta qaateen ayib ayaa meesha yaalla markaad sharciga ilaahay ka leexatay maalin dhow ba ku marayna imaam filaya ibn maaja maalin dhow kitaab alxaj dhammaadkiis isagoo saxiixa haddaadan marka ka shakisanayn salaaxiyada kitaabkii sharciga ilahay fi casrina hada haddaadan ka shakinayn salaaxiyada iyo mxuuaha wanaagga iyo mxuu ahay nacfiga iyo cadliga ku jira diinteenna maxaa dastuur kuu geeyey aan ku weydiiye haddaadan aaminsayn dastuurku inuu ka fiican yahay kitaabka qur-aanka iyo sharciga nabi maxamed maxaa ka doontay ilahay amalka kitaabka ilaahay waa munazal dastuurkuna waa muqadas bay adacada ka yidhahdeen waa dhegaysateen bay la tahay dhagahan ku dhagaystay mid saas le xubnihii baarlamaanka weliba rag waaweyn oo mas-uuliyiinta dowladda shariifka ahaa kitaabku waa munazal qur-aanka ah dastuurkuna waa muqadas kitaabaan wey hada min cindi illah wahada min cindi shayطaan waa tahay <clears throat> faxakama allahu subxaanaه wa tacaala fi dimaaءi اlmuslimiin rabbi wuxuu xukumay anaha sawaa inay isku mid tahay khilaafa maa calayhi ahlujaahiliya kasa duwan waxay jaahiliyadu maanta ku dhaqmahayaan wa akaru sabi ah- alahwa dadka aaliidaa shan nin iyo saddex nin baan talka dishaan baan mag iyo malmidna la siinayn midgaan weeye tumaal weeye waa laga roono weeye madhibaan weeye kan weeye haadihi diin اljaahiliya laa diin اlmuslimiin haadihi axkaam iyo awqaac ljaahiliya weeye diintana shuqul kuma laha ninka asagoo garan hayana feermeeya gaal way murtad garanaya ah. ninka asagoo garan haya yidhaahda qolyaha madhibaanka iyo laga roonaha iyo midgaha iyo tumaalaha iyo dadka noocaasa iyo mxuu ahaaye wardayda iyo waa ka ee muslimiinta ah waa ka meeqaan liitan xagga diyada iyo dhiigga iyo anhuurta iyo maalkaba muslimiinta kale ee soomaaliya kaafiru murtadun waxaa weeyaan khaarijun can milati rabbi اlcaalamiin iska ilaha hawsha ayada wa akaru sababi ahwaaءi اlwaaqica ahwaada iyo nafaasida maanta dhacday asbaabta keenta badankeed bayna annaasi fi lbawaadi miyiga iyo walxawaadiri magaalooyinka inamaa huwa albagyu wa tarku اlcadli muhiim jiddan wey dhibaato maxaa keena burbur maxaa keenay isku dhac maxaa keenay ummaddu maxay u kala bixi laadahay maxaa fooda loo kala qaadi laayahay waxaa loo kala qaaday inamaa huwa albaqy xadgudub iyo wa lcadli wey garsoorkii baa laga tegey fa ina ixda طaa'ifatayni labada kooxood mid kamida tusiibu waxay kaka geysa min alukhraa daman aw maalan bay ka geysa dhiig bay ka geli ama maal bay ka dhici aw tacluu calayha bilbail ama way iskala sarrayn oo way ka sarramari xaqdari kala sarmanaysa waa idin ka sarraynaa rebel baan nahay nin rebel gabadh rebel ma geyo mana guursan karo ayb royal family baa nala yidha anagu falaa tunsifa u garsoori mayso garsoor iyo cadaalad midna ma jirto hadday taas ay xadgudubtay tii kale maxay samayn ayadna ka yaran mayso hade walaa taktasiru lukhra kooxda kalena ku gaabsan mayso cala istifaa ilxaqi xaqa ina ogsato kuwan wax laga dilay lagu xadgudbay ayaguna inay dhiigooda basa qaataan ku gaabsan mahayaane baashay ballaadhin hayaan nin reebaa la dilay hebel baa dhaqaaqa shan iyo lix iyo toban iyo sid baa la dhighaya waxay galabsadeen aan jirin weliba ninka ugaaskaa ninka ganacsadahaa ninka caaqilka ninka caalimkaa ninka beeldaajiya ninka fiican baa laga aadahaya waa reer liito wey soomaliya mota qoys liito baaba'san wey ummaddu nin ka dhaqaaqay way dilahayaan may kuwan sakaraadka hadday wax layn hayaan dembi gelahayaan kuwan sakaraadka ummadda baabiye may laayaan qoys kasta nin ka dhaqaaqaya indhihii reerka ah maxaa loo dili waa ina mustaqbal iyo aayatiin iyo ummad ha jirta midna shuqul kuma laha wاlwaajibu fi kitaab اllahi tacala alxukmu bayna الnaas kitaabka ilahi maxaa ku waajiba oo yaala alxukmu bayna الnaasi fi اdimaai wاlamwaali wagayriha bilqisti bilcadl ilahay xukunkiisu waxaa weeye muslimiinta dhexdooda in la kala xukumo si cadaalad leh xagga dhiigga xagga xoolaha alladii qisdigaasoo amara allahu tacaala bi ummadda uu faray waxaa kaloo waajiba walwaajibu fi kitaab illah maxwu maa kana calayhi kaiiru min annaasi min xukmi اljaahiliya waajib wey markaan leenahay dastuur iyo xeer beegto iyo dhaqan soomaaliyeed iyo dhaqan odomeed iyo xeer dhaqmeedba badda ha lagu daro waa waajib badda lagu daro oo lagu halgamo ayib nabigu sal alay wuxuu ku yihi anigu gaalo waxay igula dalaashay inamaa qutiltu cala tanziil اkitaab wa ina minkum man yuqaatalu cala ta'wiil اqur'aan anigu qur-aanka dejintiisii ilahay inuu soo dejiyey baa laygu galo oon ku dagaalama ku jihaaday laakiin ummadayda waxaa ka mid a ah, rag ku dagaalami doona qur-aanka hirgelintiisa iyo dhaqangelintiisa iyo inuu shaqeeyo nabi allow man baa li haadaa khaasifu nacl ninkaa kabta tolahaya ninkaasuu yaalla ninka bilaabi doona waa caliy ibn abi aalib nabi maxamed oo kab ay ka go'day buu intuu u haray buu la fadhiisto tolhaya oo kabta hagaajinaya nabiguna waa taaganya cali baa bilaabahaati khawaarij buu ka bilaabay macluub bay u qaateen qur-aanka kula dagaalamay nimankii reer bani umayay reer sham ee muslimiinta ahaa ee buqaada ku noqda sida ku xadgudbay qaatalahum calaa tawiil qur'aan quraanka inuu shaqeeyo oo lagu dhaqmo asaga loo soo laabto ku dagaalamay labada dagaal buu galay wuxuu ku galay oo kale muxuu ahay alaa tawiil calaa tawiil zanaadiqu ku laayay asagoo yidhi ilaah baa tahay oo abubakr baa uga horreeyey abubakr gaalo la dagaalamay murtadiin asb la daga diinta ka baxay